wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jirnay shuruuddii ay ku ansaxaysay takliiftu siiba ictiraadiyo loo soo jeediyey iyo jawaabteeda ayaynu ku jirnay waxay noogu dambeeyey kuwa aan fahmaynin luqada carbeed inaanay suurtagalahay sharcan in la kelifaa ilaa marka ay awoodaan khitaabka shaariica inay fahmaan mooyaane taasina waxay ku imanaysaa imaa bitacalumihim luqata alqur'aan inay bartaan luqada qur'aanka ow bitarjamati nusuusi sharciya nusuusta sharciga ah oo loo turjubo ow macnaaha macnaheedo ilaa luqatihim luqadooda loo turjabo halkaa waxa ay jumhuur ulculamaa ku tegeen qadiiman waxadiian hore iyo dibba inay xaaraan tahay oo aanay bannaanayn qur'aanka kariimka in lafdigiisa la turjubo qur-aanka ilaahay xaggiisa laga soo dejiyey ee lafdigiisa iyo macnihiisu mucjizka yihiin ee akhrintiisana laynagu addoonsaday ajriga laga helayo in la turjubo oo dhawaqiisa la turjubo iyadoo waa midaan bannaanayn oo masalan ninka alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin oo kale afsoomaali lagu qoro bismillahi illahi araxmaan raxiim afsoomaaliya lagu qoro yacni oo luqad kale iyo afgala dhawaqiisa lagu qoro waa ay diideen waayo taxadigii ku jiray iyo macnihii uu samaynayey iyo ajrigii midnaba kuma jirayaan markaa dhawaq kale loo sameeyo waanu ka baxayaa oo waxaan la afgaranayn ayuu noqonayaa bargilada xajka ayaan arkay qolo kutub seeto oo dhowr sannadood faransiis dhawaqii bal alxamdulilah oo faransiis lagu qoray oo lagu dhawaaqayo bal adigu fiirso iyo luqooyinka kalaba markaa macnihiisa in la turjumaa oo dadka loo caddeeyaa iyo tafsiirkiisa way bannaan tahay laakiin indhawaqiisa luqo kale loo turjumo lama ogolo waayo luqo ay istaboolayaan ma jirto marka aw bitarjamati nusuus sharciya oo macnaha ilaa luqatihim waa un xagga macnahee lafdigiisa in la turjumo maaha aw bitacallumi aqwaamina ama qolooyin barashadood ayuu ku imanaya min almuslimiina ka mid luqaati lumam ummadaha luqooyinkooda ay bartaan hayr alcarabiya aan carabiga ahayn wa qiyaamihim iyo inay ku qubaan binashri tacliimi lisaan islaamiga tacliimtiisa inay faafiyaan wa baynum dhexdooda biluqatihim ay ugu faafiyaan wa ariiqu lakhiir haddaba ariiqan dambe huwa ariiqu lamhal waa ariiqa wanaagsan fa min alwaajibi alkifaaya cala almuslimiin waajiba kifaayiga waxa muslimiinta korkooda an yatacallama fariiqun minhum koox ka mida inay bartaan luqaati alumam ummadaha luqooyinkooda hayr alcarabiya aan carabi ahay wa nashri dacwa alislaamiya baynahum iyo dacwadda islaamka in lagu dhex faafiyo wa tabliiqihim iyo in la gaarhsiiyo axkaam alislaami axkaamta islaamka biluqatihim lagu gaarhsiiyo allatii taasoo yatakalamuuna bihaa ay ku hadlayaan fa idaa qasara almuslimuuna muslimiintu hadday ka gaabiyaan bi hada alwaajibi asliga aljamiicu dhammaan waa wada dambaabayaan kamaa huwa alxukmu siduu xukunkuga yahay fi lfuruud alkifaayiya furuudda kifaayiga ah wuxuu leeyahay dariiqan dambe ayaa ah dariiqa amsalka wanaagsan oo ah inay koox muslimiini luqadaha ummadaha bartaan dabeetana iyaga loo diro axkaamtii islaamka iyo tacliimtiisa lagu faafiyo kaas weeye ka wanaagsan ee dadkii markaa xujadu ay ugu ogmayso ee innagana waajibku inaga saaran yahay wuxuu leey waajiba kifaayaiga muslimiinta saaran waxaa ka mid a ah. ee haddii ay markaa dhammaantood la iman waayaan ay ku dambaabayaan haddii cid ka mida ah ay ku qumtana uu ka dhacayaa dembigu inay koox ka mida ah muslimiintu bartaan ummadaha aan carabta ahayn luqooyinkooda iyo afkooda inay bartaan oo dacwadda islaamiga dhexdooda ay ku faafiyaan oo axkaamta islaamkana ay ku gaarsiiyaan luqada ay ku hadlayaan ay fahmayaan haddayse muslimiintu ay waajiba ha gaabiyaan dhammaan waa wada dembaabayaan oo furuudda kifaayigaabaa ah noocaasoo kale ahoo dadka oo dhan way wada saarantahay haddii ay cid ka midi la iman weydana waa ku dembaabayaan haddii ay cid ka midi la timaadona waa ka dhacaysa wa ariiqu lakhiiru ariiqan labaad ariiqan ugu dambeeye wa ariiqu amsal waa waddada ugu fiican <coughs> fa min alwaajibi waajibka waxaa ka mid ah alkifaayiha la yska kaafinayo cala almuslimiina muslimiinta korkooda waajib kifaaya waxaa ku ah an yatacallama fariiqu minhum koox ka midii ah, waa inay bartaan luqaati lumam ummadaha luqooyinkooda hayr alcarabiya aan carabiga ahayn wa nashri dacwa alislaamiya baynahum iyo dacwada islam waa in lagu faafiyo wa tabliiqi iyo in la gaarsiiyo axkaamu alislaami biluqatihim lagu gaarsiiyo allatii taasa yatakalamuuna biha ay ku hadlayaan faidaa qasara almuslimuuna bihada waajiib markay ka gaabiyaan ay ku gabadfalaan asna aljamiicu waa wada dembaabayaan kama huwa alxukmu siduu xukunkuba yahay fi lfuruud alkifaa'iya wa mima yadullu waxaa tusinaya waxaa ka mid a ah, cala ana hada alamru waajibun cala lmuslimiina inuu yahay maa yatii waxaa inoo imanaya alif qowluhu tacaala waltakun ha ahaato ha la hela minkum xaggiina ummatun koox yadcuuna ugu yeedha dadka ila alkhayri khayrka waya'muruuna bilmacruufi wanaagga fara wayanhawna cala lmunkari xumaanta la diida wa ulaa'ika kuwa liibaanay ayaga u weeye fa hadihi laaya tatadamanu waxay dimnisanaysaa ayay keensanaysaa hoose hoosgelaya alamra farid bitabliiqi axkaami lislaami farid ay faraysa in axkaamtii islaamka la gaadhsiiyo min qibali daa'ifatin koo xaggeed min almuslimiina ka mid a walaa yakuunu tabliiqu gaadhsiintaasina ma noqonayo mujdiyan mid wax anfaco wax tara ilaa idaa kaana inuu ahaado mooyaane calaa wajhin mafhuumin wej la fahmaya lada lmukhaatabiina kuwa lala hadlaya agtooda bian yakuuna biluqatihim waa inuu yahay alatii taasoo yacrifuunahaa ay garanayaan wa habata waxaa kaloo sugnaaday waxaa kaloo sheekhu leeyahay waxyaalaha tusinayaa arrinkani inay koox muslimiinta ka mid luqaadka ummadaha garataa <clears throat> inay waajib muslimiinta ku tahay waxayna tusinaya aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay ha laydinka helo ummad yahay koox idin ka mida ah, oo dadka khayrka ugu yeedha oo wanaagga farta oo xumaanta u diida weliba kuwa waajibkaa ku qubaa waa kuwa liibaaday weeyaan marka aayaddani waxay faraysaa in axkaamtii islaamka la gaadhsiiyo oo koox muslimiintaa ah xaggeeda laga gaadhsiiyo gaadhsiinna goorma ayay noqonaysaa mid wax anfacda waxay noqonaysaa marka ay loo gaadhsiiyo weji iyo qaab ay fahmayaan dadka lala hadlaya oo waa inay luqadan ay garanayaan dee loogu jeediyaa haddii aadse tilaadiin baan gaadhsiinaya gidi maanta aad waddo oo af aanay garanayn oo kelmad aanay ka garanayn aad ku waddo aduun aduunbaa daalee waxaad kordhisay iyo waxaad dadkii u faa'iidaysay middaa ma jirto wa mimaa yadullu waxaa tusinaya waxaa ka mid a calaa anna hada alamra waajibun cala lmuslimiina inuu ku yahay mayati alif qowluhu tacaala waltakum minkum ha ahaato oo ha la helo minkum xaggiin ummatu koox yadcuuna ugu yeedhaya dadka ila alkhayr wayamruuna bilmacruufi wanaag faraya wayanhawna cani lmunkari xumaanna diidaya wa ulaa'ika kuwaasi wey waa almuflixuuna kuwa liibaanay weeye fa haadihi alaayatu tatadamanu waxay dimnisanaysaa keensanaysaa hoos hoosgelaya alamra farid bitabliiqi axkaami lislaami axkaamtiisana gaadhsiinteeda ay faraysa ayay dimlisanaysaa min qibali daa'ifatin koox xaggeed min almuslimiina ka mida wala yakuunu tabliiquna mujdiyan ma noqonayo mid wax tara ilaa idaa kaana markuu aadan weyna calaa wajhin mafhuumin waj la fahmaya lada lmukhaatabiina kuwa la hadlaya agtooda bian yakuuna biluqatihim wa inay alati yacrifuuna ay garanayaan bacabata waxaa sugnaaday anna rasuul lahi sala allahu calayhi wasalam kataba kitaaban inuu qoray ilaa kisra wa qaysar wاnnajaashi wاlmuqawqis wagayrihim ayuu qoray yadcuuhum fi aisa ugu yeeray ila alislaami waqad arsala bihadihi lkutubi wuxuu la diray unaasan dad yacrifuuna garanaya luqata man mid luqadii ursilad ilayhim loo diray waxaa kale uu leeyahay sheekhu waxaa kale oo sugnaatay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qoraallo u qoray maamuladii iyo dowladihii xilligiisii jiray kuwii ugu waaweynaa madaxdoodii iyo boqorradoodii inuu u qoray isagoo markaa islaamnimada ugu yeedhaya inuu u qoray ayaa sugan oo masalan kisra waa uu qoray kisra waa qoladii reer furus la odhan jiray waa boqorkoodii oo boqorka furuska ayaa la yidhaahdaa qaysarkuna waa boqorkii isagana qolada reer ruom lo odhan jiray inkastoo yidhahdaan qaysar oo qayaasina markaa jamacooduya reer fursiya reer ruom waa lagu idlaaqaa laqab u yahay yidhahdo iyagana wuu u diray najaashi oo boqorkii markaa isaguna xabashida isagana wuu u diray ninkii markaa islaamay ee saxaabada markaa soo dhoweeyey usoo hijrootay waxaa kale u diray muqawqis muqawqisna waa boqorkii masar ee isagana xilligaa ah. waana la uu mid kasta oo masar boqor u noqday ama iskandariya islaamka ka hor muqawqis waa isagana la yidhaahdaa qolyahaasoo dhan ayaana qoraalla-ayuu u diray iyo kuwii kale markaa la mid ahay xilligaa joogayba waxaanu ugu yeedhayay islaamnimada weliba dee kutubtaana waxa qaaday dad markaa galaya luqada dadkii loo diray xadiidka uu warinayo imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi zayd ibnu haabit laga warinayo ayaa wuxuu yidhi wuxuu rasuulka ilaahay faray inaan u barto kelimado qoraalkan yuhuudda ee cibriga la yidhaahdo inaan u barto waxaanuu rasuulku yidhi maa aamanu yahuud calaa kitaabii adiga kitaabkaiyo qoraalkayga yuhuudu aaminay maaye ii bara ayuu yidhi dabeetana bil barhkeedii bay soo marin ilaa markaas aan bartay luqadii cibriga ahayda yuhuudda ilaaan bartay intaa wixii ka dambeeyey aniga ayaa qoraalkii yuhuud loo qoray yara u qori jiray kii markaa ka yimaadana aniga ayaa akhriyi jiray buu idhi marka waa saasoo kale salaata waxaa sugnaaday ana rasuula calayhi salaatu wasalaam kataba kitaaban ila kisra inuu qoray waqaysar wاlnajaashi wاlmuqawqis wakayrihim yadcuuhum fi ahli isagoo ugu yeedhaya waqad arsala bihadi lkutubi wuxuu la diray unaasan qolooyin yacrifuuna garanaya luqata man ursilat ilayhim luqada cidda loo diray jim wa fii khudbati xajati lwidaac khudbadii xajat lwidaaca xajkiisa gootiga qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alaa hal ballaqtu ma gaarhsiiye allahuma fashhad ilaahu ka markhaati ahw falyuballig ha gaarsiiyo ka jooga ee minku idinkeedii ka midi alghayba ka maqan faruba muballaqin mid la gaarsiiyey ayaa la arkaa awcaa faruba muballaqin waxaa la arkay mid la gaarsiiyey awcaa inuu ka weelayn bato min saamicin kii maqlaya markaa isagu soo gaarsiiyey washaahidu yashmalu wuxuu shamlinayaa kula man ihtadaa ila lislaam qofka islaamka ku hanuunay oo wa carafa gartay mabaadi'ahu wa axkaamahu mabaadidiisa iyo axkaamdiisaba waalqaa'ibuna yashmalu wuxuu isla koobsanayaa kulla man mid dhammaantii lam yacrif alluqa alcarabiya aan garan wa kullu iyo wa kullu man carafahaa mid kasta oo gartay oo walam tabluqhu aanay markaas gaadhin dacwatu lislaami dacwadda islaamku kii markaa intuu luqadii carbeed gartayna aanay dacwaddii islaamku markaa gaadhinna isagana waa uu soo gelayaa wa calaa haada haddaan ku soconno idaa baqiya markuu baaqi ahaado man mid yajhalu jaahilka ah lisaan alcarabi luqada carabeed mid jaahilka ahi haddii uu markaa baaqi ahaado uu ku baaqeeda calaa jahli bilugati alqur'aan jahliga uu kaga suganya luqadii qur-aanka walam tutarjam lahu nusuusu shareeca biluqatihi nusuustii shareecadana luqadiisa loogu turjumin walam yaqum ilmuslimuuna muslimiintuna aanay ku qubin bitacriifihi inay aqoonsiiyaan bidalaa'ili takliifi takliifta daliiladeeda biluqa ay ku fahamsiiyaan aanay ku fahamsiinin allatii taasoo yacrifuha uu garanayo fa inahu hayru mukalafin sharcan sharcan waa midaan mukallaf ba ahayn lianna allaha tacala yaquulu walaa yukalifu llahu nafsan ilaahayna naf nama kalifayo ilaa wuscahaa karaankeeda mooyaane waxaa kaloo sheekhu leeyahay adilada waxaa ka mida ah khudbat xajat lwadaac xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu wuxuu yidhi alaa hal ballaqtu warhoy ma gaadhsiiyey ciddii lay faray inaan gaadhsiiyo dacwadda iyo diinta dee yidhahdeen allahuma fashad ilaahu ka markhaati ha ah, buuri kadib haddana waxa ummaddii mas-uuliyad iyo xil buu saaray wuxuu uhi waarka jooga ayda ka midi kee maqan ha gaadhsiiyo waxaa la arkaa mid la gaadhsiiyey kan maqlay ee anay iga maqlay ee gaadhsiiyey inuu kaba weerayn bato oo u kaba fahan bato ayaa la arkaaye marka wuxuu leeyahay sheekhu shaahidku shaahidku ha gaarsiiyaan leeyi waa qof kasta oo shaahid waxaa noqonaya ku hanuunay islaamnimada mabaadidiisa iyo axkaamtiisa gartay wuxuu noqonayaa kaa shaahidka ee xaadirka ah ee maalintaa nebiga ag taagna oo kale ayuu la mid noqonaya haa'ibna kii fagaaraha nebiga iyo xajatulwidaac ka maqnaa un maahee waa mid kasta oo luqada carbeed aan garanaynin iyo mid kastoo luqada carbeed garanaya asee dacwadda islaamku aanay gaadhin isaguna qaa'ib buu noqonaya ay laga maarmaan tahay in la gaadhsiiyo haddaba inoo kaa ku soconno haddii uu jiro qof luqadii carbeed aan garanaynin oo ka jaahil noqday luqadii qur'aanka usuubtii shareecadana luqadiisa aan loogu turjumin muslimiintuna aanay aqoonsiinin daliiladii takliifda tusinayay luqadii uu garanaya aanay ku tusin hayru mukhalafin sharcan ayuu noqonayaa liannu nafna ilahay kuma gelif wax kalaankeeda mooyaane jimu khudbati xajat ludaaca qaala calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi alaa hal balaqtu ma gaarsiiye allahuma fashhad ilah ka maragho falyubaliq shaahidu minku lghaa'iba ka jooga idinka mid ah, ka maqan ha gaarsiiyo faruba muwallaqin waxaa la arkay mid la gaadsiiya awcaami samean mid maqlay inuu ka yani fahan batu ka weelayn bate washaahidu yashmalu wuxuu shamlinaya kullu man itadaa mid kastoo ilal islaami ku haruunay oo uu carafa gartay mabaadiya wa axkaamu mabaadiisi iyo axkaamdiisaba waalghaa'ibuna yashmalu wuxuu shamlinaya kulla man mid dhammaantii lam yacrif alluqa alcarabiya aan garanin iyo wa kullu man carafa iyo wa kula man carafa wayashmalu kula man ayuu shamli carafaha gartay walam tabluq aanay gaarin dacwat lislaam wacalaa haada ka haddaan ku soconno idaa baqiya markuu ku baaqi ahaada man yajhalu lisaan alcarabi luqada luqada ka jaahilkahay hadduu ku baaqi ahaada calaa jahli biluqati alqur'aan inuu luqadii qur'aanka jaahil ka yahay oo walam tutarjam lahu nusuusu shareeca biluqati aan loogu turjumin walam yaqum ilmuslimuuna muslimiintuna aanay ku qumin oonan la imanin bidalaa'il takliifi takliifka daliisha daliiladii wixii tusinayey biluqa aanay markaa ku garansiinin allatii luqaasoo yacrifuha uu garanayo fainahu hayru mukalafin sharcan sharcihaan midaan la kalifin weeye lianna allaha tacala yaquulu walaa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay kalifi maayo wax karaankeedaa mooyaane alاctiraad الثaani aali waa bushinta saddexaad fi lqur'aani اlkariimi qur'aanka kariimka waxaa ku sugan maa shay laa yumkinu fahmu aanay suurtagalahay fahamkiisu wahuwa alxuruuf almuqaaca waa xuruuftan markaa la jarjaray fii awaa'ili bacdi suwar suuradaha qaarkood xagga hore kaga sugan fakayfa yuqaalu see loo odhanaya laysa fi wasunna maa laa yumkinu fahmu qur'aankiiyo sunnada waxaan la fahmayni kuma sugna see loo odhanaya waljawaabu waxa weeyaan buu idhi ina hadihi alxuruuf laysa min khitaabaati takliif hortuu khitaabyadiiyo hadalkii dadka lagu kalifayey ee lagu hawlayey kaana mid ahaa wa min uma falaa yatawaqaf uu ku taagmi maayo amru takliif calayha amar takliifyada ku taagan ma jiro hadaa min jiha waa dhinac marka laga eego wa min jihati ukhraa fa ina lihadihi xurufi macnan waadixan macne cad ayay leedahay huwa maa yadullu calay kullu xarfin calaa xidda xaraf waliba dee xaraf markaas inuu yahay xurufta higaada suuradaha awaa lagu sheegayna waa liiqaamati alxuja xujada lagu ogaya cala almukhaalifiina kuwa khilaafsan markaas qur-aanka ayaa waxaa la ogayay biicjaazi lqur'aani qur-aanka mucjisnimadiisa almutakawini ee laysaga geeyey ee isaga tegey min hadihi lxuruuf xuruuftan waxau leeyahay ictiraafka iyo bushinna saddexaad ee arrinkaa lagu bushinayaa waxa weeye qur-aanka waxaa ku jira waxaan la fahmaynin waa xuruuftan alxuruuf almuqataca la ilaayaa suurooyinka qaarkood aliflaamiim iyo aliflaamiim saad iyo xaamiim iyo eesaad iyo qaaf iyo xuruufdaa weeye markaasi aloo ilaa qur-aan iyo sunne waxaan la fahmaynin kuma jiraan wuxuu leeyahay jawaabtu waxa weeye horta xuruufdani waxyaalihii khitaabka takliifka keenay ee khitaabu takliifkae dadka lagula khitaabay wax lagu kalifay lagu hawlay kama mid aha oo amri arrin takliifeed kuma xidhna midda raajix kala haddii laheeyo xuruuftani macno cad ayay leeday oo waa waxay xaraf waliba gaarnimadiisa kuu tusinayo kollay waa xuruuful hijaay oo yacni gaar ahaantooda macno gaaray kuu tusiyaan ma jiro laakiin dee inay xarafi gaadeed oo carabiya ay yihiin ayay ku tusinayaan sheegidda suuradaha awalkooda lagu sheegayna dadkan mukhaalifiinta qur-aanka khilaafsan iyo nebiga ayaa xujada lagu ogayaayo waxaa markaas loogu tusinayaa qur-aankan mucjiskaa ayaa lagu tusinayaa oo qur-aankan ay leeyihiin markaa cid kale ayuu ka yimi ama bashar baa samaysatay ayaa waxaa la leeyahay bal qur aankana xuruufdaa aa garanaysaan ayuu markaa isaga tegsan yahay bal isagoo kale ama suuradta ugu yar la kaale marka ay awoodi waayeen wuxuu tusinaya inuu mucjiz ilahay xaggiisa uu ka yimi alictiraadu hani fi lqur'aani اlkariimi waxaa ku sugan maa laa yumkinu waxaanay suurtagalahay fahmu in la fahmaa wahuwa alxuruuf اlmuqaطca waa xuruufta la jartare fii awali bacdi suwar surooyinka qaarkood xagga hore kaga sugan fakayfa yuqaalu see loo odhanaya laysa fi lqur'aani wasunna kuma sugnaa maa laa yumkinu fahmu waxaan la fahmi karayn kuma sugnaa see markaas loo odhanaya wuxuu leey wljawaab ina hadihi اlxuruuf xuruufdani laysat may ahaani min khitaabaati takliif waxyaalihii dadka lagu kalifayo lagu hawlayo khitaabkoodii kama aha wa min uma haddii aan halkaa ka duulana falaa yatawaqaf amru takliifi takliifta amarkeedu calayhaa kuma xidhno kuma taagmayo hadaa min jiha kaasi waa dhinac marka laga eego wa min jihatin ukhraana fa ina lihadihi lxuruf macnan waadixan macno cad ayaa u sugnaaday huwa maa yadullu calayh kullu xarfin waa wuxuu kutusinaya xarfkaasi calaa xidda gaarnimadiisa ku tusinayo wadikruhaa sheegideeda fi awaali suwari suwarka qaarkood xaggooda lagu sheegayna waa liiqaamati alxuja in xujada lagu ogo cala almukhaalifiina kuwa markaa khilaafsan nebiga iyo qur'aanka lagu xujaynayo lagu ogayo bimucjaazi lqur'aani qur'aanka mucjisnimadiisa almutakawina ee ka kooban min hadihi alxuruufi alfasl alkhaamis waa fasalka shanaad waa alahliyatu wa cawaariduhaa waxaa loo yaqaano ahliyadda iyo waxyaalaha caaride ee ka hor yimaada labadaa qodob ayuu inooga hadlayaa ahliyadda iyo u qalanka waxaan la farayo iyo waxaan loo diidayo inuu ahal noqdo u qalmo iyo waxyaalihii ahliyaddiisaa caarida ee ka hor imanayay wuxuu uhi waa tamhiid waa goboldhig dakarnaa fii maa sabaqa waxaan sheegnay wixii noo soo maray ana sharda waxa weeye fii sixati takliif hawlidda ansixitaankeeda shardigeeda waxa weeye kownulmukalafi kan mukalafkee la hawlay waa inuu ahlan u yahay midu qalma limaa yukallafu bihi wax lagu kalifayo wa aliyatu takliifi haadihi aliyatu takliifka ma tahbutu qofka waxay ugu sugantaa bibuluuqihi qaangaarkiisa caqilan soo caqlina u qaangaadho ilaa ana culamaa lusuul yatakalamuuna cala alahliyati iyo wacawaaridha uga hadlaan bisuura caama si caama wanaxnu nujaariihim annaguna waa kula dureeraynaa fi hada almajra majraha iyo meeshaasumaan aniguna la maraynaa oo fanatakalam can alahliyati awalan baan ka warramaynaa uma can cawaaridiha aaniyan mar labaad baan ka hadlaynaa wadalika fi mabxaayni mutataaliyayn waa laba mabxaoo isku xiga alwalu lilahliya waani licawaaridiha waxa uu leeyahay sheekhu hore waxaan u soo sheegnay shardiga loo shardinaya takliifda iyo hawlidan qofka la hawlaya ansixitaankeeda waa inuu qofkan mukallafka ee ah la hawlayaa yahay mid ahlu ah oo u qalma waxa lagu kelifayo ahliyatu takliifna waxaynu idhi waxay u sugantaa qofka markuu qaan gaado ee uu caqli yeesho laakiin culamaa ulusuul buu wuxuu leeyahay ahliyada iyo cawaalideeda si caama ayay uga hadlaan inaguna sidaa ay uga hadleen iyo majraha iyo dariiqa ay mareen ayuumaan maraynaayo ahliyadaan marka hore ka hadlaynaa haddana waxa ahliyadaa caaride ee ka hor yimaadee meesha ka saara ayaan ka hadlaynaa laba mabxas oo isku xiga oo xidhiidha ayaan kaga hadlaynaa dakarnaa fii maa sabaqa wixii oo soo hormaray waxaan ku sheegnay ana shardaaf waxa weeye fii sixati takliifi koonu mukalafi ahlan ahl inuu yahay lima yukalafu bihi wax lagu kalifayo waaliyatu takliifi haadihi ee tanay tahbutu lilinsaani qofka ayay u sugmaysaa bibuluuqi yani qaangaaridiisa caaqilan soo caqlow qaangaaro ilaa ana culamaa rusul yatakalamuuna can ilahliyati ahliyadaasay ka hadlaan iyagoo cawaalidaa bisurca ama si caama wa nujaariihim yani waa kula soconayno jalawuu dureer manaa waa la soconayna wili fi hada lmajra meel markaa iyo meel dureerkaas ay mareen ayaan anaguna la maraynaa buu leeyahy fanatakalam can ilahliyati awalan baan ka warramaynaa suma can cawaaridha aaniyan baan ka warramaynaa wadalika fii mabxasayn mutataaliyayn laba mabxas oo isku xiga weeye alwalu lilahliya waani lcawaaridha almabxas lwal alahliya waa mabxaskii koowaad oo ahliyadda iyo qarankaa ah. tacriif alahliya alhaliyatu macnaha fi luga asalaaxiya waa usuubamid iyo uqalmid yuqaalu waxaa la idhahaa fulaanun ninka hebel la yidhaahdaa ahlun ahal buu u yahay licamalkada waxaa qabashadiisa ahal buu u yahay ida kaana saalixan lilqiyaami bihi markuu yahay mid u suubama la imaatinka hawshaa wa fi isilaaxi usuuliyiin usuuliyiinta istilaaxooda iyo terminolojyooda waxay u dhigteen tanqasimu alahliyatu ilaa qismayni bay u qaybsantaa ahliyati wujuubin iyo ahliyati adaa labadaasay u qaybsantaa waxau leeyahay sheekhu ahliya macnaheedu waxa weeye xagga luqada asalaaxiya war istixqaaqna way raaciyaan yacni uqalmid iyo mudasho waxaa la odhanayaa qofkaasi ahal buu u yahay hawshaa inuu qabto marka hawlu uu qaban kara yuu sulbaban yahay ayaa laodhi ahal buu u yahay xilkaa inuu qabto hawshaa in loo dhib ahal buu u yahay yani ehel buu u yahay oo wuu qalmaa inuu qabto weeye usuuliyiintuna ahliyadda waxay u qaybiyaan laba qaybood ahliyatu wujub waa uqalmid ay ku waajibayso iyo waqal mid gudasho alhliyatu macnaha fi luga waxa weeye asalaaxiyatu waa usuubamid yuqaalu waxaa la fulanun ahlu licamali kada hebel camalkaa ahl buu yahay ida kaana saalixan markay mid usuubama liqiyaami bihi laimaatigiisa wafi isilaaxi tanqasimu ahliyatu ilaa qismayni ahliyati wujuubin waxid ahliyati wujuubin itnayn ahliyati ada ama axaduhaa ahliyatu wujuub weeye ahliyatu ada waana la godi karaa halkaana waa la raacin karaa ahliyat lwujuub haddaba waa ahliyadda waajibid oo qaranka waajibideed hiya waa salaaxiyat linsaani qofku waa u suubabaa liwujuubi alxuquuqi almashruucati xuquuqda mashruuca inay waajibto lahu isaga u waajibto wa calayhi isagana ku waajibto isaga inay u sugnaato oo cid kale uu ku yeesho isagana lagu yeesho ay salaaciyatu inuu u suboo lian tahbuta lahu lxuquuq xuquuq inay u suganto wa tajib calayhi lwaajibaad ay ku waajibto wa takuunu hadihi alahliya bidima bay noqonaysaa ay tahbutu hadii alahliya lilinsaani qofka waxay u sugnaanaysaa binaan iyadoo lagu dhisay calaa hubuuti dimati lahu in dime iyo dummad uu yeesho waxa uu leeyahay sheekhu ahliyat lwujuub inay wax ku waajibaan wax u waajibaan ahliyadeeda iyo qalankeedu waxa weeye inuu qofku u suubado inay xuquuq mashruuci isaga u waajibto xuquuq mashruucina ku waajibto ahliyatu wujuub taasaa la yidhaahdaa waxay yidhahdeen salaaxiyatu shaksi lililzaami waliltizaam saana way u cabiraan inuu qofku u suubado in yacni xuquuqi ay cid kale ugu laasimto xuquuq cid kala leeda inay isaga ku laasimto wuxuu leeyahayna inay cid kala fuusho wax cid kala leedahayna isaga fuusho waa inuu u qalmaa xuquuqyaauskay waa jir ay fuulaan ahliyadaasina waxay ahaatay ku sugantaa qofka dimo iyo dumad uu waxaan ku qaado inay u sugantu yeesho aliyatu wujubihi iyo salaaxiyatu linsaani waa qofka u suubama liwujubi lxuquuqi lmashruucati lahu xuquuq mashruuca inay waajibto lahu isaga wacaliya ay kula waajibto ay salaaxiyatuhu inuu u suubamo lian tahbuta lahu lxuquuqu xuquuqiyiinay u sugnaato wa tajib calayh waajibaadna ay ku waajibaan wtkunu hadi اhliya bima way noqonaysa ay tahbutu hadi اhliya lilinsaani wausrmi binaan iyadoo lagu dhisay calaa subuti dimatilo dimo usugankeed haddaba wadimatu fi luqati dimadu xagga luqada alcahdu waa ballanka qaala tacaala ilahi wuxu uhi laa yarqubuuna nimankaa gaala hadday idinka xogroodaan ma dhowrayaan fii mu'minin ilan qaraabo walaa dimatan iyo ballantoona u dhowri maayaan wa sumiya hayru lmuslimiin waxaa lagu magacaabay aladiina kuwaasoo yuqiimuuna ku negi fii daari lislaami daarta islaamka calaa wajhi dawaami si joogta ah ugu degan binaana iyadoo lagu dhisaya calaa cahdin baynana wa baynahum cahd iyo ballan inoo dhexeeya biahli dima bal ahli lcahdi wahiya iyo dimatu fi listilaaxi dima haddii laga hadlayo isilaaxa waa wasfun sharciyun waa wasfi sharci oo yasiru linsaanu insaanku uu ku noqonayo ahlan mid ugu qalman limaa low wax u sugnaaday ahlan ugu noqonayo mid u qalmaan limaa wixii lahu isaga u sugay iyo calayhi walima calayhi wixii korkiisa adayba wa hiya bi almacna alisilaaxi macnaha isilaaxigaa marka leega tahbutu waa sugmaysaa likulli insaanin qof kasta ida maa min mawluudin mid la dhalo yuladu la dhali ma jiro ilaa walahu dima dima ayuu leeyihi wabittaali yakuunu wuxuu noqonaya ahlan mid u qalma lilwujuubi lahu inay wax ku waajibaan iyo wa calayhi inay korkiisa markaa wax ku waajibaan wa calaa haada yumkinu alqowl waxaa suurtagala inaan idhaahno ina asaasa hubuuti ahliyati lwujuub aasaaska iyo seeska sugnaanshaha uqalan waajibeed lilisaani ay u sugmaysa asaaskeedu huwa alxayawaan nolosha ida bilxayaati nolosha ayaa takuunu lilinsaani qofka waxaa ugu sugnaanaya dimatun dumad wa calayhaa korkeeda tan baday ku dulismaysa ahliyat lwujuub walihaadaa saa daraaddeed baa tahbutu waxaa u sugmaysaa tahbutu hadi lahliya liljiniini oo ilmaha urjiifkaa u sugmi wain kaana naaqisatan baha ahaatee waa liwujuud alxayaati fiihi nolol baa ku sugan walama kaana xayaatu insaani markay haatay insaanka noloshiisu hiya asaasu hubuuti ahliyat lwujuub markay ahaatay inay iyadoo asaas u tahay ahliyatu wujuub sugnaanshaheeda fa hiya tulaazimuhu way laazimaysaa nimadaasi madal xayaa intuu nool yahay walaa tufaariquu kala tegi mayso xataa lowdillah inta uu ka dhimanayo waxa uu leeyahay sheekhu dhimma xagga waxaa la yidhaha luqada alcahdu aayaddaa qur'aanka ah ayuu inoo soo qaatay ee ilaahay uu leeyahay kayfa waman yadharu calaykum laa yarqubuuna fii muuminin ila walaa dimma gaala hadday idinka xoog roonaato mu'min u dhawri maayaan qaraabana u dhawri maayaan ballanna u dhawri maayaan yacnii beryi hore taalama laakiin maanta gaal hadduu kaa xoog roonaado inaanu ku naxaynin waynu aragno hadda sida ay qase u garaacayaan iyo ubka ay ula dhacayaanay doorkii carruurta u laynayaan baad tusinaya taariikhdana meel kasta islaamka kaga awood bateeni inaad iska dhicisood gaal ka awood badnaato mooyaane ama awood kaaga baqan wuxuu kuu dhowrayaa ma jiro ballan iyo qaraabahay midnaba marka hadda wuxuu yahay dhimma oo ballan looga jeedo kuwa muslimiintaa kuwa aan muslimiinta ahayn ee daarulislaam si joogtaa u degan cahdi iyo ballan laga dhexeeye darteed ahlu dhimmaa la yidhaahdaa waa kuwii iyo ballanta ku joogay haddaba dimadu xagga istilaaxana waxaa waa wasfi iyo tilmaan sharciya oo qofkani uu leeyahay uu ku noqonayo mid u qalma waxa uu leeyahay iyo waxa lagu leeyahay u qalankaa u qalmayo wasfiga noocaasoo dimo la yidhaahdaa marka aynu sidaa nidhaahno qof kasta way u sugmaysaa dimadii maxaa yeelay qof kastoo dhashaa dime ayuu leeyahay oo qof aan u qalmaynin inay dee waxu sugaadaan cidda isagana wax ku sugaa cidda waxu sugaadaan ma jiro marka wuxuu noqonayaa ahl buu noqonaya inay waxu waajibaan waxna ku waajibaan saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay waxaynu odhanaynaa aasaaska ama seeska ama gunta ahliyatul qofka ay ugu sugnaataa waa nolosha oo nolosha ayaa insaanku dimo ku yeeshaa noloshaas iyo dimadaa nolosha ugu sugnaatayba ahliyat lwujuubna ay ku kusii duldhisantaa yacni noloshii aasaasa dimadiina way ku kusii duldhisanta ahliyat lwujuubna taasay kusii duldhismaysaa saa daraaddeed baa wuxuu leeyahy jiriinkii iyo awurjiifkii ahliya ayuu markaas u sugnaanaysaa walow naaqiso ahaato isagaa sheekhu inoo sheegi doonaa nolol ayaa waa nool yahay ilmahani mar haddii ay nolosha insaanku dee asaaskeena ay ahliyatulwujuub ugu sugnaanaysana in alle inta uu nool yahay waa laasimaysaa ilaa inta uu geeriyoodana ka faaruqi mayso wadimatu fi lugati alcadu waa ballanta qaala tacala wuxuuhi laa yarqubuna fii mumina ilan qaraabo waladimatan u ilaalin maayaan wa sumiya hayru muslimiina waxaa lagu magacay nadiirkaas yuqiimuuna ku naganaya fii daar lislaami daarta islaamka calaa wajhi dawaami si joogtaa binaan iyadoo lagu dhisayo nagaanshaha calaa cahdin baynana wa baynahum ballan inoo dhexeeya biahli dimma ayaa lagu magacaabay ay ahli lcahd wa hiya aydimatu fi lisilaaxi waa wasfun sharciyi waa washarciya wasfi iyo tilmaan sharciya weeye oo yasiru linsaanu qofkuu ku noqonaya ahlan mid u qalmaa limaa lahu waxa u sugnaaday walimaa calayhi iyo waxaa ku sugnaadayba mid u qalma u noqonayo wa hiya bihadihi almacna اlistilaaxi tahbutu likulli insaanin qof kasta waa u sugmaysaa ida maa min mawluudin yuladun mid dhashoo la dhalay ma jiro ilaa walahu dima ayuu leeyahy wabitaali sida la seexday dhana yakuunu ahlan buu noqonaya lilwujuubi lahu inay wax u waajibaan iyo wa calayhi inay wax ku waajibaan wacalaa hada yumkinu lqowlu waxaa suurtagala in la yidhaahdo in aasaasa hubuuti aliyat lwujuub aasaaska ay leedahay u qaranka waajibid ee lilinsaani qofku huwa alxayaatu waa nolosha id bilxayaati nolosha ayaa takuunu lilinsaani qofka dimatun ay ugu sugnaanaysaa wa calayhaa dimadaa korkeedaanay tanbani ahliyat lwujuub u qarankii waajibnada ay ku duldhismaysaa walihaada sidaa daraaddeeda tahbutu hadihi alahliya liljiriidi bay u sugantaa way kaa naaqisa haba ahaatee ahliya naaqisaba ha ahaatee waa liwujuudi alxayaati fi nolol baa ayaa ku jirta walamaa kaanat markay hatay xayaatu linsaan hiya iyadoo asaasu hubuuti ahliyati lwujuub asaaska ay ku waajibtay ahliyat lwujuubku fahiyaay ku sugnaato fa hiya iyadu tulaazimuhu way laazimaysaa mada alxayaa inta uu nool yahay oo dhan walaa tufaariqu xata almowt ilaa inta uu ka faaruqayana ka tegi mayso wa ahliyat lwujuub ahliyat lwujuub bilmacna aladi dakarnaahu aan sheegnay fi silaaxi lusuliyiin tucrafu cinda rijaali alqaanuun qoladan qawaaniinta wadciga aahina waxa u yaqaan bishasiya alqanuuniya shaksiyada qaanuuniga ah wahiya haabitatun cindahu likulli insaanin qof walbana waa u sugantay wa waxaanay ku tacriifiyaan biannaha iyadu salaaxiyatu linsaani insaanka u suubaba weeye lian takuuna lahu xuquuqu inay u sugnaato wacalayhi waajibaad waajibaadna lagu yeesho wa tacriifuhum haadana yumaasilu wuxuu la mid yahay mumaasil u yahay tacriifa rasuuliyin liahliyati lwujuubi ay markaa tacriifiyeen waxau leeyahay ahliyat lwujuubku macnahaanaan sheegnay usuuliyiintu aynu ku sheegnay istilaaxooda waxaa rijaal lqaanuun ayuu yaqaanaan bishaksiya alqaanuuniya baa igu lahaa qaanuuniga ah ee markaa qofku uu leeyahay qof walbana way u sugan tahay bay yidhaahdaan markay qeexayaanna waxay yidhahdaan waa usuubamidii insaanku u suubamo inay xuquuqna waajibaadna lagu yeesho ila in badanoo qawaaniinta ka mida yacni shareecada islaamka ayaa laga qaatay bal xataa wax badanoo qaanuunkoodan madaniga ama ah dee qaab kalay u dhaqmayaan ee xagga yacni bulshada dee waxay ka qaateen baa la yidhahdaa qaanuunka markaa ama yani majalis alaxkaam alcadliya iyo qaanuunka markaa islaamka in taqliiliya bay ka qaateen baa la yidhahdaa markaa waa isku midoo isaga ayay ka qaateen waaliyat lwujuubi bilmacna aladii dakarnaa sheegnay fi isilaaxi lusuuliyiina tucrafu waxaa lagu yaqaanaa cinda rijaali alqanuuni bishaqsiya alqanuuniya baa la yidhahdaa wahiya haabitatun cindahum sharika qaanuuniya bay odhanayaan oo markaa sharikada lafdeedi sharikadahan ayay odhan waa sharika qaanuuniya ama waa sharika ictibaariya oo halkaasay taagan tahay ayadaa wax yeelanaysa wax lagu yeelanayaayo afraadday maaha ka saarayaan wahiya haabitatun cindahum likulli insaanin bay u sugantahay wayuxarifuuna waxaanay ku eray bixiyaan bianna salaaxiyat linsaani waa insaanka u sugnado lian takuuna lahu inay usugnaato xuquuqun wa calayhi waajibaat wa tacriifuhum haadana yumaahilu wuxuu la mid yahay tacriif rasuuliyiin ilahliyat lwujuubi ay tacriifinayaan ahliyat ladaa tana waa ahliyadii gudashada taasi waa waajibidii ahliyada qarankii inay ku waajibto iyo ahliyadii inay ahlu noqdo gudashadeedii hiya salaaxiyatu linsaani waa insaanka iyo qofka u suubamaa lian yutaalaba in laga dalbo biladaa'i gudasho iyo walan tuctabara aqwaaluhu waafcaaluhu hadalladiisa iyo ficiladiisaba in la ictibaariyo wa tataratab calayha aahaaruha sharciya aahaarteeda sharciga hadday ka ratibanto bacdusoo idaa stara minhu tasarufu naru ka soo fulo kaanuu aniga muctadan bihi sharcan sharci ahaan mid la tirsado wa idaa addaa cibaadatan cibaada markuu gutada kaana addaa'uha u noqonaya muctabaran mid la ictibaariyo oo musqida lilwaajib mid rida waidaa janaa calaa hayrihi markuu qayrkii wax yeelayana uukhida bijinaayatihi loo qabanayo mu'aakhadatan kaamila qabasho dhammaystiran oo wa cuqiba calayhaa lagu ciqaabi badaniyan jidhaniyo maaliyan maal ahaanba waasaasu haadihi alahliyana huwa tamyiizu lalxayaa waa wax kala garasho ee nolol maaha taasi iyadu ahliyat ladaa waa uu qaran gudasho ti horena uu qaranku waajibineed bay ahayd waxa weeye inuu insaanku u suubabo in laga doono waxaa la kaalay oo fulin oo in hadalkiisa iyo ficilkiisa la ictibaariyo aahaartii iyo raadidkii sharcigae lahaydna ay ka dhalato oo marka uu tasaruf ka soo mulo sharci ahaan wax la tirinayo uu yahay cibaado hadduu guto cibaadadeedaasay noqosa mid muctabara oo mujzia oo markaa waajibkii riday iyo mutaalabadii laga doonayay hadduu cid kala jinaayeeyo dee waa in jinaayadiisii loo qabanayaa qabasho dhammaystiran oo loo ciqaabayo jid ahaan iyo maal ahaanba ahliyadda noocaasana waxa u ahla tamyiis iyo wax kala garasho ee ayada noloshu ahlu ma aha aliyat iyo salaaxiyat insaanka usuubankiisa weeye laa an yuaalaba in laga dalo bil hadday gudid wax inuu gudo iyo wali an tuctabara aqwaal afcaal in la ictibaariyo oo tataratu calayha aarhu ay ka ratibata sharciya bxayi idaa stara minhu tasarufun uu ka soo fulo idaa stara minhu tasarufun kaana alay muctadan bihi sharcan sharc ahaan mid la tirsan wa idaa adaa cibaadatan cibaado markuu gutana kaana adaa'uha gudashadeeda ay ahaata muctabaran mid la ictibaadiyo oo musqilan lilwaajibi waajibkiina ridaa waidaa jara calaa kayrihi markuu waxyeelayana uqida la qabanaya bijinaayati muakhidatan qaamidatan qabasho dhammaystiran oo wucuqiba calayhaa badaniyan wamaaliyan ba lagu ciqaabayo wa asaasu hadihi alahliyana huwa tamyiizuha wax kala garashada alxayaa nolol maaha alahliyatu alkaamila wanaaqisa ahliyadda dhammayska tiran iyo ahliyadda dhiman kullun min ahliyati alwujuub waaladaa mid kastoo uu qarankan waajibeed iyo gudasho qad takuunu naaqisa inay la arkaa mid dhiman waqad takuunu inay ahaataa la arkaa mid dhammaystiran nadaran iyadoo la filin adwaari dowladka iyo xilliyada allatii taasoo yamuru biha insaanu qofku fii xayaatihi uu marayo min mabda'i takwiinihi abuurkiisa bilowgiisa laga soo bilaabo ilaa tamaami caqlihi ilaa caqligiisa dhammaystirankiisa laga soo gaaro uma mawti geeridiisa wa hadihi ladwaaru hiya awala dowru ljiriin waa dowrka urjiifnimo taaniyan dowru linfisaal ila tamyiiz waa dowrkaa uu dhashay uu hooyadii ka soo soomo ilaa inta wax kala garanayo aaniyan dawru tamyiiz halkaa nuun baa ku jira nuunkaasi ma jiro dawru tamyiiz waa dawra wax kala garasho ila albuluuq raabican dawru maa bacda albuluuq qaangaarka wixii ka dambeeya dawlakaasuu yeelanaya wuxuu leeyahay ahliyat lwujuub walaadaa marna mid naaqisay noqotaa marna mid dhammaystiran waxaana la eegayaa un hadba dawrarkenu noloshiisa qofku marayo laga bilaabo takwiinkiisiiyo unugiisii ugu horreeyey ee ilaahay unkay ee uurka hooyadii lagu unkay ilaa intuu caqligii iska dhamaystira ilaa intuu ka dhimanayo oo afartaa dawr buu yeelanayaayo dawr waa intaa uu caloosha ku jira uu jiifka yahay dawrna waa intaa uu dhashay ilaa intuu wax ka kala garanayo dawrna waa intuu wax ilaa qaangaar dawrna waa wixii qaangaar ka dambeeya mid walbana wuu inoo sheegayaa kul min ahliyat wujub wladaata qad takunu naaqisa inay noqoto la arkaa waqad takunu kaamila inay kaamilo noqotona waa la arkaa nadaran ayadoo leegaya liladwaari dowlarkiiyo xiliyada allatii taasoo yamuru biha alinsaanu fii xayaati uu marayo min mabda'i takwiinihi laga bilaabo ilaa tamaami caqlihi caqligiisa dhammaystirankiisa laga gaadho sima mawti dhibashadiisa wahal iladwaaru hiya awalu dowru ljiniin waa marxaladda iyo dowrka urjiifka ثaaniya mar labaadna waa dowr اlinfiصaal ila tamyiiz waa soo bixidda weydii ka soo baxay ilaa wax kala garashada ثaaliثan maslixadda waa dowr الtamyiiz ilى اlbuluq raabica waa dowru maa bacda اlbuluq wixii qaangaar ka dambeeya wanatakallamu waxaanan ka hadlaynaa buu yidhi fiima yali waxaan soo socdaa calaa nawci alahliya ahliyada nooceeda alatii taasoo tahbutu lilinsaani qofka u sugmaysaa fii kulli dowrin dowr kastoo min hadi ladwaari dowrarkan ka mida wuxuu yidhi adowr lawal waa dowr ljiniin waa dowrka uurjiifnimo aljiniinu fii batni ummihi uurjiifku caloosha hooyadii nanduru ilayhi waan eegaynaa ka juz'in min ummihi inuu qayb hooyadii ka yahay oo yuqiru sugnaan biqanari sugnaashaheeda la sugnaan wayantaqilu la guuri biintiqaaliha guurideeda oo fa naxkumu waxaan xukmaynaa bicadami hubuuti dimati lawdima inaanu lahayn wabitaali sidaa markaa la seexdeeya tandafi canhu ahliyat lwujuub ayaa kala reebmaysa waqad nanduru inaan eegnaan arkaa ilaaljeeni min jihati kowni nafsan mustaqila dhinaca inuu yahay naf gaar ah wa munfaridan can ummi hooyadiina ka gaara oo bilxayaati nolol kaa gaaraho dee waa ka halkan calooshan iskaga jire waa kaa ka firifirigla halkaa ku nool wa mutahayaan inuu yahay mid u diyaara lilinfisaali canha inuu ka soocmo wa sayrulatihi inuu noqday insaanan qaayiman bidaatihi qof lafahantiisa u taagan fa nacqumu waxaan xukminaynaa markaa biwujuubi dimati lahu dima u waajibideed biwujuudi lima jiritaankeed wabitaali tahbutu lahu ahliyat lwujuubi ayaa markaas u waajibaysaa waxau u leeyahay sheekhu dawladaha uu qofku marayo waxa ugu horeeya dawruljiniin dawruljiniin laba dhinac baynu ka eegaynaa mar waxaynu eegaynaa qayb hooyadii ka mida inuu yahay oo hadday fadhiisato la fadhiisanaya oo hadday kacdo la kacaya hadday socoto la soconaya markaa waxdi maahu leeyahay inaanayd ahayn baynu markaa xukminaynaa ahliyat markaa male baana leeyahay ila waa qayb qofka ka mid ahe mar kale waxaynu eegaynaa dhinac kaleoo inuu naf gaar ah oo gaar u nool oo hooyadii un ku dhex nool inuu yahay baynu ka eegaynaa oo diyaarna oo inuu soo baxo insaan lafaandiisa u taagana uu noqdo markaynu xaggaa ka eegnana waxaynu xugminaynaa inuu dimo leeyahay yani inuu wax yeesho wax lagu yeesho sida markaa la sexdana aliyatlujuub baa u waajibaysa u sugmaysa wanatakalamu fii ma yeli waxaa soo socda waxaan ka hadlaynaa calaa nawc alahliya ahliyada iyo waqananka nooceeda alatii taasoo tahbutu lilinsaani u fii kulli dawrin min hadi adwa adawr lawal waa dawr ljiniin aljiniin urjifku fii bani ummihi qad nandur ilayhi inaan eegnaa la arkaa ka juzin min ummihi inuu yahay qayb hooyadii ka mida oo yuqiru sugnaabi qaraariha sugnaanshaheeda inuu markaa la sugnaanayo oo wayantaqilu uu guuri biintiqaaliha guurideeda ofanaxkumu bicadami subuuti dimati la dima inaanay u sugnayn ayaynu markaas xukminaynaa markaynu xaggaa aynu ka eegno wabittaali si alla seexdhiidha marka aad ka siratimaysana tandafi canhu ahliyat lwujuub ilan dimadu tanumay sii saarmayse ahliyat lwujuubi maadaan dima jirin ahliyat lwujuubkani meesha waa ka baxda waqad nanduru inaan eegnaa la arkaa ilaaljiniin min jihati kownihi nafsan mustaqila inuu naf gaaraa wa munfaridan can ummihi bilxayaati hooyadiina inuu kala gaaryahay nolol gaara wa mutahayaan iyanu diyaariyo inuu infisaali canaaynu ka socno wa insaanan qaayiman bidaati yaynu noqdo wahiya qof u taagan lafdiisa fa waxaan xukmaynaa biwujuudi dimatina dima inuu leeyahay wabitaalima haddaynu dimu leeyahayna tahbutu lahu ahliyat lwujuub waqad luuxidad haddaba waa la daymooday haataani aljihataani waa la daymooday falam tahbut markaa umay lahu isaga dimatun kaamila kamaa lam tunfa canhu adimatun muطlaqan sida aan dimada aanay uga anfawaanin mulaqa wa inamaa usbitat lahu waxaa loo sugay dimatu naaqisa dima naaqisoo saalixa u suubanta liiktisaabi bacdi alxuquuq faqad xuquuqda qaarkood inuu kasbado wa bidalika kaas darteed baa kaanad liljiniini waxaa u sugnaatay ahliyatu wujuubi ahliyo waajibineed oo naaqisa bihaa ayada ayau saara ku noqday saalixan mid u suga lilwujuubi lahu inay waxu waajibayaan laa calayhi waxba si ku waajibimayaan fatadbutu lahu lxuquuq baa u sugmaysa allatii taasoo laa yuxtaaju aan loo baahanaynin ilaa hubuutiha sugnaanshaheeda ilaa qabuulin kalmiraasi dhaxalkii walwasiyati dardaaranki walisxqaaqi fi lwaqfi ama alxuquuq allatii taxtaajuha u baahan ilaa qabuulin kalhibati falaa tahbutu lahu sugnaan mayso wain kaana nafcan macdan lowba ahaatee lannahu laysa cibaara isaguma sugnaanin walaysa lahu waliyun aw wasiyun uma sugnaanin yaquumu maqaaman fi istaagaa walaa yajibu calayhi kuna waajibaya ayu xaqin wali nuqsaani ahliyati baa naqsa kamaa qulnaa saan nidhi wayajibu waxaana waja an yulaaxada huna in la daymoda halkan ana ahliyat اlwujuub naaqisa liljaniini inamaa tahbutu lahu wa sugnaagta bishardi an yuulada xayaa in la dhalo isaga oo nool waxau leeyahay sheekhu labadaha dhinac ba waa laga eegay jiniinka iyo urjiifka marka dima kaamilan umay sugnaanin adimatu muطlaqanna kamay wada anfin oo lagama wada reebin ee dhima naaqisa ayaa loo sugay oo u suubantaa xuquuqda qaarkeed inuu ku helo sidaa daraaddeed ayaa jiniinka waxa u sugnaatay ahliyo wujuub oo naaqis ah ahliyatu wujuubka naaqiskaabaa wuxuu ku noqday mid u inay wax u waajibaan laakiin waxba isaga ku waajibi maayaan ahliyada kaamilka waa inay isagana wax u waajibaan isna wax ku waajibaan laakiin isaga waa naaqiso u waajibi waxba ku waajibi maayaan markaa xuquuqda waxaa u sugmaysaa aan u baahnayn sugitaankeeda aan loogu baahnay aqbalaad sidaa dhaxal laga ogolay iminka hadduu qof dhinto nin baa dhintay wuxuu ka tegey ilmo uur leh ilmo uurka ku jira ayuu ka tegey uurkaa dhaxalkii qasab buu ugu sugmayaa inuu aqbalaa waxba laga maarmaan maaha sidaa daraaddeed ayaa markaas ama waa la sugi ama sida ugu daran yahay ayaa markaa lagu dhaxalsiin oo ciddii uu xijaabaya marka inan baa la qadari oo markaa cidduu xijaabayay waa la xijaabi ciddii aan markaa xijaabayn ama downayn ama cidduu ka yaraynayay aduu dhaxalka asaaska sidaasaa lagu samaynaya ode waqajirinka iyo mafquudka iyo waataa qayb ay ka hadlaan culimmadu wasiyadii baa ka mid a ah, haddii loo dardaarmo jinin iyo urjiif waa loo dardaarmi karaa waxaa ka mid a ah waqaf haddii wax lagu waqfay markaas cidda u dhalo qofkaasi dee ilmaha urjiifkaa ah isagan waxbuu ka mudanayaa laakiin xuquuqda u baahan aqbarid oo kale iyadu u sugmi walow nafci maxdi ahaati waayo waxaasaanku siiyey waan aqbalay ayaa lagaa doonaya taasi markaa u sugmi mayso maxaa yeelay isaga cibaaro male uu ku cabiro u yidhahdo waan aqbalay cid weliya ama wasi'a oo meeshiisii istaagtaana ma jirto xagga aqbalidda iminka markanuu dee soo baxo wuxuu yeelanayaa ama weli ama wasi buu yeelanayaa weli buu yeelanayaa sharci oo aabbihi iyo ama wasi cid loo dardaarmay oo uu masalan waalidka yidhi qofkaasaa ka mas-uul ayuu yeelan markaa jumhuur culafaa saasay ku dayan jireenku inaanu weliyo wasi toona lahayn waxa uu leeyahay qof amiinaha u ilaaliya ayuunbaa markaas loo yeelayaa waasema shareecada qawaaniintu markaa iyo wasi bay u yeelaaneen marka waxnaa kuma waajibaya isagao wax ku waajibay jiro ahliyadiisa ayaa naaqusa saan midhi laakiin waxaa waajiba in la daymado ahliyat rujubi naaqisa liljiniin waxay u sugmaysaa marka uu dhasho isagoo nool hadduu halkaa ku dhinto uurkaa hadduu ku dhinto iyada wuxuu leeyahay ma jirto waqad uxidad waa la daymooday haataani ljihataani labadaa jiha labadaba waa la daymooday falam tahbut lahu dimatu kaamila umay sugnaanin kamaa lam tanfa kamaa lam tunfa canhu si aan looga anfin ba adimatu mutlaqan aan looga anfin wainamaa ubitat lahu waxaa loo sugay dimat naaqisatun dima naaqiso saalixa u subanta liiktisaabi bacd alxuquuq faqat xuquuqda qaarkood kasbashadeeda wabidalika kaas ayaa kaanad waxay ahaatay liljiniini ahliyatu wujuubi naaqisa loo sugnaatay oo bihaa iyada sababteeda nasaara wuxuu ku dhowday saalixan mid u subamay lilwujuubi lahu inay waxu waajibaan la calayhaana waxba ku waajibin fatahbutu lahu lxuquuq baa u sugnaanatiaasoo laa yuxtaaju aan loo baahanayn fii subuutiha sugnaashadeeda ilaa qabuulin kalmiraadi waa dhaxalkii iyo walwasiyati dardaarankii iyo walsaaqaaqi fi lwaqfi gudashadii waqafka ama alxuquuq alatii taxtaaju ilaa qabuulin u baahan kalhibati o weyaane falaa tahbutu lahu sugmi mayso wain kaana nafcan maxdan lahu nafci badax tiranba ha ahaatee liannahu laysa lahu cibaara isagu wuxuu wax kaga cabira maleh walaysa lahu waliyun mid weliya oo sharci ma jiro oo wasiyun ama mid loo dardaarmay oo yaquumu qaamo meeshiisa istaaga fi lqabuuli xagga aqbalidda walaa yajibu calayhi mana waajibayo ayu xaqin ma waajibi maayo waa linuqsaani ahliyati ahliyadiisa ayaa naaqusa kamaa qulnaa saan idhi wayajibu waxaana waajib an yulaaxada huna halkan in la daymoodo ana ahliyat lwujuubi naaqisa liljirini inamaa tahbutu lahu waxay u sugnaataa bishardi an yurada waa in la dhaa isagoo nool ama ahliyat ladaa falaa wujuuda laa ajri limasra binisbati liljinin id laa yutasawaru lama suuraysanayo suduuru ayi tasarufin tasaruf inuu ka soo furo walicajihi alkaamil kama ana hadihi alahliya mabnahaa sidaa yani dhiskeeda waxay ku dhisantay buu yah atamyiizu bilcaql yacni kala garasho caqli wax lagu kala garto walaa tamyiiza tamyiiza mutlaqana iyadoo la kala qaadinba cinda aljiniini jiniinka agtiisa may ahaanin taasi waa ahliyat lwujuub oo naaqisaba sugmaysa ahliyatl adaa oo tii markaa wax lagu gudanayea ayadaa xagga jiniinka marka loo eega aslan wujuudba male waayo uurjiib lagama suuraysan karayo inay wax ka soo fulaan oo layidhaha waxaasuu yidhi ama waxaasuu sameeyey midda labaad ahliyadani waxay ku dhisan tahay kala garasho caqli wax lagu kala garto wax tamyiizahoo uu leeyahay uurjiifkaasina ma jirto ama ahliyatu ada ahliyadu qarankii gudashadu falaa wujuuda lahaa jiritaan male binisbati ljiriima loo nisbeeyo id laa yutasawaru lama suuraysanayo suduuru ayi tasrubin min inuu ka soo fulo walicajzihi lkaamil kama ana hadiil ahliya ahliyadani mabnaca ah waxay ku dhisantahay waxa weeye atamyiizu bilcaqli caqli in lagu kala garto walaa tamyiiza mutlaqan iyadoo kale cinda aljiriini ma ahaanin addowr aani wallahu aclam markaa inoogu joogo